alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala ali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii cumdat alaxkaam ayaynu ku soo jirnay khaas ahaan kitaabu alacima ayaynu joognay baabu sayd ugaarhsiguu u baab yahay can abi aclabata alkhushaniy radia allaahu canh abi aclabata alkhushani waxaa la odhan jiray magaciisa jurhuum ataytu rasuul allahi sal اllahu alayh wasalam waxaan u imi rasuulki ilaahi sal allahu alayh wasalam faqultu waxaan idhi ya rasuul allahi rasuulka ilaahayow ina biardi qowmin qolo dhulkood baan ku sugannay ka bedelo ahli kitaabin ay biardi ahli kitaabin dad ahlu kitaaba dhulkood ayaanu ku sugannahay afa naakulu fii aaniyatihim wax ma ku cunnaa weelkooda weelka dadka ahlu kitaabka ay wax ku cunaan wax ma ku cunnaa wa fii ardi saydin waxaan ku suganahay dhul ugaarsi yani u yani dhul ugaarsi baan ku suganahay ugaarsi dhulkii ayaan ku suganahay yani meel ugaarsiga laga yaqaano aad wax loo ugaarsado halkaana waa joogaan asiidu biqawsi waxaan ku ugaarsadaa qaansadayda yani leebkaygaan ku ugaarsadaa loo jeedaa qawskaa la sheegay oo qaansadii ah waxaana loo jeedaa yacni leebka qaansada laga ridayo wa bikalbii eygaygana waa ku ugaadhsadaa alladii laysa bimucallam eygaas oo mid la tababaray aan ahayn ay wax la baray oo la tababaray ma aha wa bikalbi almucallam eygayga la tababarayna waa ku ugaadhsadaa bimacnaa mid labada nooc mid walba ey oo dhan baan ku ugaadhsadaa mid tababaranaya midaan tababarnayn mid walba wax bara iyo midaan barinba mid walba waan ku ugaadhsadaa famaa yasluxu lii maxaa ii markaa habboon maxaa ii bannaan buu u jeedaa intaasoo umuuradaan sheegay maxaa ka bannaan bal iiga warran famaa yasluxu lii maxaa markaa ii habboon oo markaa ii wanaagsanaanaya bimacnaa ii xalaal noqonaya intaa maxaa iga xalaala qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam amaa maa dakarta yacni min aaniyati ahli ilkitaab waxaad sheegtay miya yacnii wuxuu u jeedaa oo u qasdayaa min aaniyati ahlilkitaab ahlulkitaabka weelkooda ayuu uga jeedaay fain wajadtum hayrahaa haddaa weel kale heshaan oo aan weelka ahlukitaabka ahayn falaa ta'kuluu fiiha waxba ha ku cunina waxba ha ku cunina wain lam tajiduu haddaydaan helin fakhsiluuha maydha wa kuluu fiiha wax ku cunaa wamaa sidta waxaad ugaarsato biqawsika qaansadaada aad ku ugaadhsato leebka qaansada ka dhacaya ayaa loo jeedaa fadakarta sma allaahi calayh aad ku xusto magaca ilaahay calayhi aad ku xusto kaad ku ganayso aad ku xusto magaca ilaahay ama ganitaanka aad ganayso aad ku xusto fakul cun wamaa sidta waxaad ugaadhsato ama wax kastaad ugaadhsato bikalbika maadan iyo maada horeba waxa ku bannaan inay mawsuulo tahay iyo inay shardiyo tahay wamaa sitta wax kastaad ugaarhsato ama wamaa sitta kii aad ugaarhsato bikalbika eygaaga aad ku ugaarhsato eygaasoo almucallami kii la tababaray ah fadakarta smallaahi calayh aad ku xusto magaca ilaahay ee aad ku xustay eygaa diristaad dirayso aad ku xustay fakul cun wamaa sidta wax kastaad ugaadhsato bikalbika eygaaga aad ku ugaadhsato eygaasoo hayri lmucallami mid wax la baray aan ahayn faadrakta dakaatahu faadragta aad haleesho oo soo gaadho dakaatahu gowriciisa oo bimacnaa ay kuu suuroobi karto inaad gowracato fakul cun yacni markaasna cun xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanaya masaa'il badan baa laga qaadanaya masaaisha laga qaadanaya waxaa ka mid a dadka ahlu kitaabka weelkooda inaan waxba lagu cunin inay fiican tahay baa laga qaadanaya laakiin xaaraan lagama dhigin in wax lagu cuno weelkaas waxaa soo arooray riwaayaadka qaarkood oo sheegaya inuu yidhi weelka waxay ku cabbaan khamradana waa ku cabbaan khinsiirkana waa ku cunaan yani doofaarka waa ku cunaan khamradana waa ku cabaan ahlukitaabka doofaarka cunaana waa kiristaanka qolada yuhuuddu doofaarka ma cunto laakiin kiristaanka ayaa cuna doofaarka cunaa waa ka u sababay cunitaankay cunayaan khayra la'aanta waa ka u sababay marka sababta uu yihi weelkan isaga maydha waa arrinka uu sheego ku saabsan nijaase inay ku isticmaalayaan inuu sheegay oo sheegay nijaase inay ku isticmaalayaan oo khamri iyo doofaarba ay ku cunayaan oo ku isticmaalayaan ahlucilmiga qaarkood waxay ka daliishadeen khamrigu inuu nijaaso yahay iyadoo riwaayada ay eegayaan laakiin de keligii lama sheegina waxba ku laran oo doofaaroo laysla ogol yahay inuu nijaaso yahay ayaa markaa ku laran marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in haddii weelkooda la isticmaalayo najaase haddaan lagu arkayn ay fiican tahay in layska maydho hadduu laakiin nijaase markaa lagu ogyahay ilaaba ilaa in layska maydho ayay noqonaysaa waa laazim haddii kale aan najaase lagu ogeyn asalku waa tahaaro waana dhacday nebigu sala allahu aley wasalam gabadh mushrikada ee qarbad ay biyo ku sidatay inuu ka cabay nebigu sala allahu aleyh wasalam ay nebiga iyo saxaabadu ay ka cabeen culamada qaar waxay usoo naqliyeen tawada'a min musaadati mushrika yani waa ka weysaystay waana sida buluuqulmaraamka yani ku sugan laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen weysadu kama cadda laakiin cabitaanka ayaa xadiiska ku sugan waayahay waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah, oo xadiiskan lagala baxayo marka waxa weeye asalkiiyo daahirku ay iskhilaafaan asalku wuxuu ahaa in ashyaadu ay daahir tahay baa asalku ahaa yacni khalabatu dannigiina waa daahirkii bay noqonaysaa najaasa inay marka u haalib tahayna waa sida daahirka yani asalka iyo daahirku markay iskhilaafaan in waxa weeye la arjaxay kalabatu dannigii la arjaxay yani waxa weeye taas la arjaxay ayaa ku sugan calaa kulli xaal ka qaacide ahaan mar kasta iskhilaafaan asal iyo daahir ma waxaa la arjaxayaa daahirka mise waxaa la arjaxayaa asalka qaacidadu way iskhilaafsantay yidhaaheen culammadu mar mid baa la arjaxaa hadduu daahirku yahay xujo sharciga hadduu yahay daahirkaa la hormariyaa marka waxa waqtiyada qaarkoodna waxaa la arjaxaa la hormariyaa asalka imka caruurta yarir oo kale dee nijaasadu inay najaaso gaadhayso waa u qaalib intay dee kaajaan ayaa markaa kaadida ayna iska maydhayn mar walbana in la ogaan baa laga yaabaa marka carruurtaa yarir dee waxa markaa lagu xukumaya haddana daahir inay yihiin dharkooda iyo jirkoodu inuu daahir yahay baa lagu xukumaya najaasadii in lagu arkayo markaa mooyaane marka waxay yidhahdeen taasoo kale waxawey asalkiiyo daahirkii oo iskhilaafay oo asalkii la arjaxay ayay noqonaysa noocaasay noqonaysa calaa kulli xaal waxyaalaha kale xadiiskan lagala baxayo waxaa ka mid a ah in waxaweeye qaansadii in lagu ugaarhsado leebkii qaansada laga ridayey in lagu ugaarhsadaa inay bannaantah laakiin bishari marka la ridayo oo ugaadha lagu ridayo waa in magaca ilaahay lagu xusaa la niyeeyaa in la doonaayo leebkan in lagu ugaarhsado lagu ridayo ugaadha marka la ridayo waa in looga jeedaa qasadka marka waxaa in lagu gowracay uga dhigan tahay oo la doonayo in lagu dilo magaca ilaahayna waa in lagu xusaa kadib haddii lagu gaadho nolol waa in la gowracaa haddaan nolo lagu gaadhin oo uu shaygii marka waxaweyaan yani lagu riday ama leebka ahaa ama waranka ahaa ama leebka qaansada ah yacni uu ku dhaco una afkiisa ugu dhaco dalooliyo dhiigga ka keeno intuu dhaawaco markaa dhiig ka keeno waxay uga dhigan tahay gowrac hadduu laakiin si kale ugu dhaco oo marka waxa weeye aanu afkii aanu ku dhicin si gudub oo kale marka ugu dhaco ama wax la mida uu noqonayo sidii wax bur lagu dhuftoo kale uu noqonayo oo sidaa ku dhinto iyadu waa ka duwan tahay siday marka waxaweyan yani culamada qaarkood ay qabaan inkastoo culamada qaar ay yidhaahdeen mar haddii leebkii qaansada lagu ridaayo siduu ugu dhacaaba farqi makale hadduu gudub ugu dhaco iyo hadduu markaa afkiisa ku dhaco xagga afka ah ee birtuu ku jirta ee afka ah ee wax daloolinaysa ama jeexaysa ugu dhaco farqi ma kale lahay culamada qaarkood yidhahdeen farqi maka laha bay yidhahdeen waayo lama sheegin bay yidhaahdeen hadduu sidaa kale ugu dhaco kuma bannaano lama odhan culamada kale waxay leeyihiin diidayaa dee mawquudadii bay noqonaysa ya noocaasoo kale ayay markaa noqonaysaa bay leeyihiin marka waxa weye calaa kulli xaal magaca ilahay waa in lagu xusaa leebkana markaa sidaa loogu ridaa yani markaa leebka qaansada sidaa loogu ridaa haddii markaa nolol lagu gaaro waa in la gowracaa ilaaba ilaa taas waxay ku saabsantahay xagga leebkay ku saabsantahay wuxuu kaloo xadiisku tilmaamaya haddii markaa eyga lagu ugaarhsanayo eyga lagu ugaarhsanayo waxaa u shartiya inuu yahay mucallam mukalibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah marka waa inuu yahay ey wax la baray waa inuu yahay suu mucallam ku culamadu waxay dhahan mucallam wuxuu ku noqonayaa marka la diro waa inuu dirsoomaa marka la yidhaha ka joog waa inuu ka joogaa taasina waa inay soo noqnoqotaa ugu yaraan saddex goor waa in marka la dirana uu dirsoomaa la yidhahdo qabo ya ama dil yani marka waxa marka lagu diro waa inuu ku dirsoomaya marka ka joogna waa inuu ka joogaya marka mucallam saas ku noqonaya waxa markaa u sharti ah waa in lagu diraa magaca ilaahay waxaa loo diraya waxay noqonaysaa ugaadh waxaa la mid a neef markaa waxa weeye iska ugaadhoobay oo baxsanayo oo la gaari waayey yacni waxa weeye waa loo diri karaa waa lagu diri karaa isaguna wuxuu noqday macnihii ugaadhuu la mid yahay dib baynu ka arki doonaa kaas marka magaca ilahay waa lagu xusaa dabeedna markaa lagu diraa mucallamna waa inuu yahay markuu qabto dabadeedna waa in markaa eh, aanu cunin hadduu cuno xadiis kaleaynu ku arki doonaa isagaa naftiisa u qabsaday maanic kale meesha yimi xadiiska dambe aynu ku arki doonaa insha allah markaa saasaa loo shardinaya eyga aan mucallamka ahayn waxba aan la barin mar haddaan sidaa loo jirrabin oo mid wax la baray aan ahayn isagu wuxuu dilaa xalaal ma noqonayso waayo shardi waxa u mucallam inuu yahay baa u shardi ah marka shardi haddii la waayo dee xaaraannimadiibu ku baaqiyahay xaaraannimadii ayuu ku baaqiyahay waxaa laga qaadanaya xadiiskan fadliga uu leeyahay cilmigu oo tacliimtii wax la baray tacliimtii in la baray wax in wax la baray eygii wuxuu markaa dilo xalaal buu ku noqday shuruudaha kale hadday dhan yihiin marka cilmigii inuu ta'siirinayo saamaynayaa laga qaadanaya taasina fadliga cilmiga ku tusinaysaa oo eygii mucallamkahaa ah iyo eygii aan mucallamka ahayn eygi wax la bariyo eygaan waxba la barin de waa kala duwan yihiin midna wuxuu dilaa xalaal bay noqonaysaa midna wuxuu dilaa xaaraan bay noqonaysaa taasna waxaa ku sugan fadli lilcilmi ayaa ku sugan tacliimta taxdiidkeeda waxay yidhahdeen culamadu curfiga loola noqonaya ashyaadaas laakiin curfiga lagu ogaaday inay saas tahay oo in tacliimtu ay taas ku dhacayso qadarkaas saasay yidhahdeen waayahay can hamaami bni xaaris can cadiy bni xaatim radia allaahu canhu qaala qultu ya rasuula allah innii ursilu alkilaaba almucallama cadiy bnu xaatim waxau yidhi waxaan idhi rasuulka ilaahayow innii anigu ursilu waxaan diraa alkilaaba almucallama eyda wax la baray ayaan diraa oo ugaa dhow diraa fayumsikna calaya way ii qabtaan fa yumsikna calaya eydaasi way ii qabataa markaa ugaadhay anuu diray waadkuru sma allah magaca ilaahayna waa xusaa wuxuu u jeedaa markaan dirayo ayaan ku xusaa magaca ilaahay muraadkiisu waa sidaas awduu'a limutlaqi iljamci goorta uu magaca xusay kama cadda laakiin goorta dee waxa weeye isimka layidhi ku xusa eyga waa marka la dirayo wey marka la dirayo wey qaala wuxuu uhi nabigu sala allahu aleyh wasalam idaa arsalta kalbaka almucallam haddaad dirto eygaaga wax la baray haddaad dirto eygaaga wax la baray haddaad dirto wadakarta sma allaahi calayhi aanad ku xusto magaca ilaahay korkiisa diritaankaa la diray aad ku xusto fa kul maa amsaka calayk cun maa amsaka calayka kuu kuu qabtay cun qultu waxaan idhi cadi ibnu xaatim baa odhanaya wain qatalna haba dilaane miyaa la cunaya haba dilaane miyaa la cunaya qaala wuxu uhi wain qatalna haba dilaane waa la cunaya maa lam yashraka kalbun laysa minha inta aanu la wadaagin maa lam yashraka intaanu la wadaagin kalbun laysa minha ey aan ka mid ahayn intaanu la wadaagin cun yacnii ey kale oo eygaa dirtay aan ahayni intaanu la wadaagin cun wuxuu kuu dilay qultu lahu wuxuu idhi waxaan ku idhi fa innii armii bilmicraad anigu waan tuuraa bilmicraadi yacnii ul baan ku tuuraa ama garmaqaataan ku tuuraa assayda ugaadha fa usiibu waan markaa asiibaayo waan la helaa micraadku bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa ul qalloocda weeye culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa ul aanu ku jirin yani usha samayda ah ee markaa warankii aanu ku jirin yani marka ayaa la yidhahdaa ushaa keliya ayaan markaa sidaa ugu ridaa bacdu yidhi waa ku jiri kartaa bir baa ku jiri kartaa yidhi waa jirtaa oo sidaas markaa tilmaamay wayna ka maqnaan kartaa oo mid walba waa suroobi kartaa fa qaala wuxuu ihi nabigu sala allahu aleyh wasalam idaa ramayta haddaad tuurto bilmicraadi ushaa haddaad ku tuurto aan markaa waxawe warankii ku jirin oo fakharaqa uu dilaaciyo oo dhiig ka keeno fa kulhu cun wain asaabahu bicurdihi hadduu ku asiibo ku haleelo bicurdihi ballaarkiisa hadduu ku haleelo oo si guduba ugu dhaco falaa ta'kulhu ha cunin xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu ka warramayaa masaladii aynu soo aragnay oo ku saabsanaa in eyda wax la baray lagu ugaadhsado iyo in lagu ugaadhsado yani u lagu ganayo lagu ridayo ugaadhi ta koowaada ku saabsan eyda wax la baray in lagu ugaadhsado waxaa loo shartiyey kow waa inuu eygu marka hore yahay mid mucallam ah oo wax la baray eygaasina waa inuu yahay mid lagu diray mucallam ba ha ahaadee haddaan la dirin ee isagu iskii u tasarufo u iska qabto ama iska dilo lama cunayo waayo shardiga waxaa la waayey ida arsalta haddaad dirto marka haddii shardiga la waayo mashruudka waa in la waayaa marka eygu waa inuu mucallam yahay mar labaadkana waa in lagu diray mar saddexaadkana waa in magaca ilaahay lagu xusay mar saddexaadkana waa in magaca ilaahay lagu xusay marka ahlucilmiga qaarkood waxay ka deliishadeen in magaca ilaahay lagu xusaa inay shardi u tahay yani saas yadaa bay culamada qaarkood ay ka dariishadeen oo cadafka laysugu cadfay oo marka waxa weeye waaw oo weliba liljamci u sugan cadafkaasina uu ku dhacayo waxay ku tusinaysaa labadu inay israacaan in lagama maarmaanayto wain tarataba calaa shartayni shayun fabilxusuuli lishartayni yani wain tarataba calaa shartayni haddii laba sharti uu ka tartiibsamo shayun shay fabilxusuuli lishartayni waxay ku dhacaysaa labada sharti in la wada helo labadii sharti haddii midkood la waayo waa in mashruudkiina la waayayo waa in mashruudkiina la waayay noocaasay noqonaysa noocaas ayay noqonaysa masalada ku saabsan xusidda magaca ilaahay lagu xusayo culamada qaar way kala farqinayaan xaggii ugaadha iyo xaggii dabaa'ixda la gowracanayo way kala saarayaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin maya isku baab bay noqonaysaa marka mid walba haddii nisyaanun looga tago waxay noqonaysaa marka xalaal bay noqonaysa xalaal ayay noqonaysa culamada qaarkoodna waxay leeyihin ugaadha may waa ka duwan tahay ugaadha gowrac dee rasmiye markaa xaaladdan ma ahayn ee waxaa gowrac ka dhignaa yacni marka eygan mucallamkee lagu dirayo iyo marka waxa weyaan yani shaygan lagu ridayo ayaa markaa ka dhigan marka bisimkii wuxuu noqonayaa isagu lagama maarmaan oo mawdican way adkaynayaan culamada qaarkood ahlucilmiga qaarkoodna isku baab bay ka dhigayaan labada masalo waxay leeyihin mid walba haddii nisyaan ay u dhacdo dhib male shaaficiyadu waxay la gaar yihiin bisinku waa sunne kole xagga dabaa'ixda waxay odhanayaan bisinku waa sunne xataa hadduu camdan uga tago qof muslimana yahay xalaal bay noqonaysaa bay leeyihin xagga dabaa'ixda kole saasay odhanayaan waa yahay wuxuu kaloo tilmaamaya haddii waxa markaa lagu ridaya ay tahay shay aan af oo yani markaa ul oo kale lagu ridaayo oo lagu dhufanayo aanu ushaasina waxba ayna dillaacin isi gudub oo kale ay ugu dhacdo oo jug oo kale ay ku samaynayso oo sidaa ku dhinto inaan la cunayn laakiin haddii nolol lagu soo gaadho la gowraco walow jugba ha lagu dhuftee oo inta marka waxa weye magaca ilahay lagu xuso la gowraco dhiigga laga soo daayo waxay noqonaysaa xalaal bay noqonaysaa waxay ka dhigantay un dabiixa caadiya ka dhigantay marka xaaladda waa la isla ogol yahay ama jumhuurku waa ogol yihiin haddii nisyaan markaa looga tago gowraca bisimka inay bannaan tahay jumhuur ahlicilmi waxay leeyihiin xaaraan kuma noqonayo waa bannaanta waayo marka uu noqday maqduuru calayhi noqday mid la awoodaayo in la gowraco laazim waxa noqotay in la gowraco xataa kii eygu marka waxa dilayey ama kii marka waxa waranka lagu dhuftay yani waxa weeye markii hore cudurdaarka waxa keensaday ashyaada in la banneeyo dee cudri baa keensaday cudurdaar laakiin marba haddii wuxuu noqday mid la awoodi karayo in la gowraco waxaa lagama maarmaana ah ilaaba ilaa in la gowraco ayaa lagama maarmaan ah wa xadiisu shacbiyi can cadiyi naxwu xadiiska shacbi soo wariyey caamir ibnu sharaxiil taabiciga la yidhaahdaa can cadiyin cadiy ibnu xaatim uu ka warinaayo naxwuhu kan aynu soo marray ayuu la mid yahay oo shabbahaa naxwuhu waxay u isticmaalaan marka alfaadda farqi u dhexeeyo oo noocan ma eh, laakiin macnuhu isla halka yahay laakiin tamaaman hadday isku mid yihiin oo aynu waxba ku kala duwanayn miluhu bay isticmaalaan ahlucilmigu wa fiihi ilaa an ya'kula alkalbu waxaana ku sugnaa xadiidkaas inuu eygaasi cuno mooyaane haddii kale cun bimacnaa haddii eyga aad dirto oo magaca ilaahay aad ku xusto eygaasina midaad waxbartay uu yahay oo mucallam ah uuna kuu qabto aanu cunin aw kuu qabto yacni cun ilaa an yakula alkalbu inuu eygu cuno mooyaane ugaadhaa uu kuu qabtay ee uu kuu dilay cun fa in akala falaa ta'kul hadduu cuno ha cunin markuu ugaadhii dilay ayuu wax ka mida cunay xaaladda caynkaasa waa inaad ugaadhii aanad cunin xataa hadduu cuno aad ku gaadho nolol aad ku gaadho dee waad gowracanaysaa haddaad markaa gowracatana khalaas xalaal bay ku noqotay xalaalo ayay ku noqotay lakiin waxaa laga hadlayaa mar aanaad nolol ku gaadhin oo ugaadhi dilay xaaladdaasaa laga hadlayaa fa innii akhaafu an yakuuna inamaa amsaka calaa nafsii waayo waxaan ka baqayaa inuu naftiisa uun u qabtay iaanu adiga waxba kuu qaban bimacnaa markuu cunay waxaa yimi ixtimaal odhanaya isagaa qabsaday isagaa dishooday waayo hadduu kuu dilay adiga waa dayn lahaa oo ma cunayn wain khaalaahaa kilaabun min hayriha wain khaalaahaa haddii ay markaa dhex galaan kilaabun ey oo min hayrihaa eydii aad waxbartay aan ahayn kaad waxbartay aan ahayn ee aad dirtay ee magaca ilaahay ku dirtay haddii qaar kale iyagoo la jooga aad markaa ku aragto ugaadhiina la dilay falaa ta'kul ha cunin fa innamaa sammayta calaa kalbika walam tusami calaa hayrih eygaagaad ku magacawday oo magaca ilaahay u qabatay laakiin eygan kale magaca ilaahay umaad qaban kaad magaca ilaahay ku dirtay wuxuu ahaa eygaaga ayuu ahaa marka maadaama mid kale markaa uu soo dhex galay oo isaguna ugaadhii la dilay uu la joogo xaaladdaha cunin wa fiihi waxaa kaloo xadiiska ku sugnaa idaa arsalta kalbaka almucallam markaad dirto eygaaga la tababaray ama wax la baray fadkur isma allaah xus magaca ilaahay fadkur isma allaahi magaca ilaahay xus fa in amsaka calayka hadduu kuu qabto ugaadhi faadragtahu aad soo gaadho xayan xaaluu nool yahay fadbaxhu gowrac wain adragtahu haddaad soo gaadho qad qatala xaal uu dilay walam ya'kul minhu aanu waxba ka cunin fakulhu cun fa ina akhda alkalbi dakaatuhu waayo qabashada eygu qabtaa bimacnaa dilaa ugaadhi dakaatuhu waa gowriciis dilista uu dila ayaa uga dhigan inuu gowracay in la gowracay uga dhigan fa ina akhda alkalbi dakaatuhu waa gowriciisi wey wa fiihi aydan waxaa kaloo ku sugnaa idaa ramayta bisahmika haddaad riddo leebkaaga fadkur isma allaahi magaca ilaahay xus yani marka aad ridayso magaca ilahay ku xus wa fiihi waxaa kaloo ku sugnaa xadiiska fain haaba canka yowman aw yowmayni hadduu kaa qarsoomo maalin ama laba maalmood yani ugaadhii waad markaa waxaan yani waad weydey oo marka hore waxa weeye waaba waa carartay leebkii baad ku ridday magaca ilahi baad ku xustay waa ku dhacay dabeedna waa carartay horead u arki weydey dabeedna marka waxa weeye dee meel kaley ku baktiday oo marka waxa weeyaan markaa aan aanad markii arkay dabeedna marka habeen ama markaa laba habeen ayaad markaa ay sidii kaaga maqnayd wa fii riwaayati riwaaya kalena waxaa ku sugnaa alyowmayni wathalaatha hadduu kaa qarsoomo laba maalmood ama saddex maalmood falam tajid fiihi ilaa ahara sahmik aanad wax nabaroo kale ka helin mooyaane raadkii leebkaaga yacani leebkii aad ku dhufatay mooyaane raad kaloo dhaawaca kamaad helin fakul cun in shita haddaad doonto cun wain wajadtahu haddaad markaa hesho hariiqan filmaa'i xaalu biyo ku qarqoomay aad hesho fala ta'kul ha cunin fainaka laa tadri almaa'u qatalahu aw sahmuk waayo adigu ma garanaysid ma biyahaa dilay mise leebkaaga ayaa dilay yacni warankan ama leebkan aad ku dhufatay miyaa dilay mise biyaha uu ku qarqoomaa dilay ma kala garanaysid marka mar haddaanad kala garanayn xaaladda ha cunin xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska wuxuu ku saabsan yahay baabkii aynu soo marray ayuu ku saabsan yahay oo ku saabsanaa ugaadha marka la ugaadhsanayo oo ama lagu ugaadhsanayo ey la tababaray ama lagu ugaadhsanayo leeb marka lagu ridayo ama markaysaa waran lagu ridaynaayo ama wax la mida waxaa kaloo hadda markaa shabbahayso la mida rasaasta ayaa la mida haddii markaa ugaadhii xabad lagu rido oo marka lagu ridaayo magaca ilaahay lagu xuso waxay la mid tahay yani leebkii bay la mid tahay waa ugu horreysee marka ay soo baxeen marka qoryuhu iyo xabadahaas ay soo baxeen khilaaf baa galay oo bacdii waxay yidhaahdeen waxay wax ku dilaysaa ma aha bixaddihi waxay noqonaysaa marka waxa weeye yani miisaankan bay wax ku dilaysaa bay qaar u qaateen markaasay bacdi ishkaal ku samaysa laakiin saxdu waxay tahay inay wax ku dilaysaa inay tahay yani marka bixaddiha oo markaa daloolintan meesha ay daloolinayso oo markaa waxaa markay dalooliso ay dhiiggii markaa sidaa ku soo daynayso laga yaabana markaysa halis markaa meel ahbade inay kaga dhacdo waqhtiyada qaarkood ama wadnihii ama markaysaa meel la mida oo halisa ay markaa kaga dhacdo ay markaa dhici karto marka saas aawoodee calaa kulli xaal waxay la mid tahay leebkii bay la mid tahay yani markaa taasi hadda ishkaal male yani magaca ilahay baa lagu xusaya marka xabadda lagu ridaayo marka magaca ilaahay lagu xuso ayaa marka waxawe dee la tooganaya ugaadhii haddii nolo lagu gaaro waa la gowracayaa haddaan nolo lagu gaadinna ay saa ku dhimatana waxay ka dhigantahay inay biraysantahay bay ka dhigantahay inay biraysan tahay ayay marka ka dhigantahay culamadu xoogaa waxay isku khilaafaan bisimkani ma shardi buu yahay mise shardi maaha ahlucilmiga qaarkood daa'ifo aan badnayn oo culammada ka midi waxay leeyihiin isimku waa shardi oo yacni la'aantii waxba bannaanaan maayaan waxaanay deliishanayaan markaa dawaahirtay deliishanayaan hadday tahay aayadaha qur'aanka ah fakuluu mima dukira smullaahi calayh labada baabba hadday tahay baabka ugaadha iyo hadday tahay baabka dabaa'ixda yacni waxa weye mid walba magaca ilaahay waa la sheegay in lagu xuso sida aayaddii maa'ida ay sheegayso in marka waxaweyn yani marka magaca ilahay lagu xuso sida axaadiistuna sheegayso xagga dabaa'ixdana waata ku soo aroortay fakuluu mima dukira smu allahi calayhi in kuntum biaayaatihi mu'miniin wakadalika aayadda kale ee nahyiga tilmaamaysa haddii magaca ilaahay lagu xusin inaan la cunin walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu allahi calayhi wa inahu lafisqa marka waxay leeyihiin gees waa amar oo cuna waxa magaca ilaahay lagu xuso waxaa laga fahmayaa mafhuum ahaan haddaan magaca ilaahay lagu xusin ha wlaa taakuluu mima lam yudkar ismu allahi calayhi wa inahu lafisqa ha cunina waxaan magaca ilaahay lagu xusin marka waa nahyi ha yeeshee jumhuurka culammadu waa awilayaan oo waxay leeyihiin walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismuullahi calayhi waxaa loo jeedaa wixii magaca ilaahay intaan lagu xusin magac kale lagu xusay inay saa tahayna waxaa u wuxuu allah yidhi wa inahu yani fisqi wey cunista la cuno waxaan magaca ilaahay lagu xusini waa fisqi marka ta fisqiga noqonaysaana waxa weeye wax magac kaloo magaca ilaahay aan ahayn lagu xusay haddii la cunay fisqi noqonaysaa laakiin shay magicii ilaahay la ilaawey markii la gowracayey ruux muslimina markaa uu gowracay ama markaa waxaw ruux markaa dabiixadiisu ay xalaal noqonaysaa uu gowracay walow kitaabiba ha noqdeen ilowshiyena arrinkaasi ku dhacay ilowshiye uu ku dhacay ama ruux muslimi gowracay laakiin bisimka uu ka tegey ogaanba uga tegey magac kalena aanu xusin fisqi inaynay ahayn waa laysla ogolyahay yidhahdeen a'immadii baana isku khilaafsanoo qaarkoodba ay weji mareen jumhuurka culamaduna waxay qabaan haddii in lowshiye looga tago magaca ilaahay xusidda lagu xusayo inay xalaal tahay bay jamaahiiru ahlicilmi qabaan jumhuurku saasay qabaan shaaficiyadu iyagu waaba ka badinayaanoo dee waxay leeyihiin sahwan aw camdan kii looga tagaaba dabiixadii markaa ma noqonayso xaaraan noqon mayso wakadalika ugandhana waa haleeshiinayeen marka iyagu waa ka sii waasacsan yihiin laakiin madaahibta qaarkood sida maalikiyada iyo xanafiyada iyo riwaaya can imaam axmed waxay kala saarayaan eh, sahwigii camdigii waxay leeyihiin magaca ilaahay xusida lagu xusayo haddii ogaan looga tago waxay noqonaysaa xaaraan lakiin haddii in lowshiyo looga tago xaaraan noqon mayso e waa xalaala waa bannaanta waxaan la soo wariyay ahar marka ibnu cabaas uu leeyahay oo tilmaamaya eh, ina fi lmuslimi ism allah muslimka waxaa ku sugan magaca ilaahay magaca ilaahay baa ku sugan marka hadduu markaa gowraco ou magaca ilaahay ilaawo cuna asarka caynkaasina waa ka asaxa la yidhi ibnu cabbaas waa ka asaxa xadiis marfuuca isagoo ah waa la soo wariyey lakiin waa daciif xadiiska marfuucii lakiin isagoo mawquuf cabdullahi bnu cabbaas ku ah ayuu asaxay marka daaifa culammada ka mid iyagu waxay marayaan waa shardi isimku labada baabba bacdi labada baab kala farqinaya waa jiraan aan badnayn daa'ifo culammada ka waxay marayaan labada baabba isimku waa mid waajib ah wujuubkana waxay u jeedaan mid weliba shardi ah marka xalaal ma noqon karo iyadoo magaca ilaahay aan lagu xusin sahwan aw camdan kii la doonaha looga tage waxaanay deliishanayaan dawaahirta adiladii cumuumaadkay deliishanayaan walaa taakulu mima lam yudkar ismullaahi calayh iyo marka adilada markaa tilmaamaysa yani markaa in waxa magaca ilaahay lagu xuso la cuno axaadiista lafteedana waa ku soo aragnay in haddii magaca ilaahay lagu xuso la cunaayo xadiiskan laftiisa aynu joognaana waa sheegayaan oo waa tilmaamayaan xadiiska aynu soo marray inuugu dambeeyena wuxuu tilmaamayey idaa arsalta kalbaka almucallam wadakarta sma allaahi calayhi fakul maa amsaka calayk marka daahirkaasay deliishanayaan waxay leeyihin labada shari waa laysku cadfay idaa arsalta kalbaka almucallam wadakarta sma allaahi calayh waa shari labada sharina waxaa laysugu cadfay bilwaaw oo jamci faa'iideynaya marka labada shari marka la wada helay xalaal noqonays saasay leeyihin wain tarataba calaa ya saasay leeyihin marka yani jumhuurka culammaduse waxay qabaan sida markaa uu sheegay imaam nawowiga waxay qabaan inay sahwigii camdiga kala saarayaan bay qabaan haddii sahwi looga tago ay noqonayso markaas qofkii macduur noqonaayo ee shaygana aanu xaaraan noqonayn ee uu bannaan yahay in allaha wadaca an ummati alkhaطأa wanisyan wama stukrihu calayh yani adilada khata'a markaysaga sheegaysa ayay cuskanayaan dawaahirtan adiladana waxay ku xambaarayaan in laga tilmaamayo markii aan la ilaawin in laga tilmaamayo waa qolyaha markaa odhanaya waa sunne waa shaaficiyada iyo riwaaya can imaam axmedna waa jirtaaye oo waafaqsaniye waxay leeyihiin haddii ay noqon lahayd shardi marka laga shakiyo xalaal ma noqdeen xadiis waxaa soo arooray nebiga sala allahu aleyh wasalam inay ku yidhaahdeen saxaabada qaarkood yaa rasuul allah dad dhowaan soo islaamaan nagu dhow marka waxay gowriceen bay hadiyad nooga keenaan mana garanayno magaca ilaahay miyay ku xuseen mise kumay xuseen maxaanu yeellaa nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam idinku magaca ilaahay ku xusa markaa cunaysaan oo cuna wejiga ka deliishanayaan waxay tahay haddii shardi ay ahaan lahayd marka shardiga laga shakiyo shaygu wuxuu noqon lahaa inaanu bannaanayn wa ashaku fi sharti maanicun bay culammadu yidhahdaan qaacid ahaan shakinta shardiga laga shakiyaa wuxuu noqonayaa shay jawaaskiisa wax u shardi ahaayeen ayaa shardigii in la helay iyo inaan la helin baa laga shakiyey shakintaa shardiga laga shakiyey maanic buu noqonayaa waayo waa in la taxaquqaa shardigani inuu xaasil yahay oo jiro marka shaki yimaado waa inuu mashruudkii baaqdaa marba haddaanu baaqan ee lagu yidhi idinku magaca ilaahay ku xusa oo cuna weliba nimankanna dee xadiisu cahdin ay ahaayeenoo inay ilaawaan ama ay garan waayaan wax dhici kara ay tahay xaaladda caynkaasa waxay caddaynaysaa in magaca ilaahay lagu xusaa marka la gowracayo inay tahay sunne inay tahay oo aynay ahayn mid markaa shardiya ama mid waajiba inaynay ahayn ayaa laga qaadanaya waayahay qowlka jumhuurku u badan yihiin kolley isaga ishkaalkiisu waa yaryihi culamada qaarkood baa markaa qowlkan shaafici waxay ku ictiraadeen inay yidhaahdeen waa qowl masbuuqun bilijmac ijmac baa lagala hormaray waana sida ibnu jariir aabari u maray wey oo ibnu jariir aabari wuxuu yidhi tafsiirka aayaadka ancaam markuu joogo wuxuu odhanayaa shaafici ijmac buu khilaafay ijmaac ayuu khilaafay saasuu odhanaya ibnu jariir aabarina madhabkiisa ogowo ijmaaca wuxuu u qabaa shakhsiga iyo labadu khilaafkay khilaafaan inaynay waxba yeelin sidan shaafici ku tegeyna laba taabici baa uga horreeyey oo kolle cidda la soo naqliyey laba taabici baa ka mid a marka walow laba taabiciba ha uga horeeyaane masaladu ijmaac bay ahayd buu leeyey marka ijmac buu khilaafay calaa kulli xaal laakiin sida jamaahirta culammadu qabaan taasoo kale dee ijmaaca ma caddaynayso laakiin hal arrin baa ishkaal gelinaya halka arrin waa maxay cabdullaahi bnu cabbaas inay ka asaxday mas'alada inuu marka ka dhigay marka la ilaawo in markaa waxa la cunayo oo isagu markaa waxa ilowshiyihii iyo ilowshiye la'aantii inuu kala farqinayo ay ka muuqato saxaabadiina cid khilaafsan aan laga soo naqlin saxaabadiina cid khilaafsan aan laga soo naqlin marka sidaas aawadeed haddii waxa weeye ay sugnaato warka ay sheegayaan saxaabadii cid khilaafsan lagama hayo wuxuu noqonayaa inuu qowlkaasi ugu fiican yahay waxaa mawdica ku sugan inuu marka ugu fiican yahay sidaa jumhuurku ay ku tageen ee tafsiilka ah wallahu aclam waxaa marka xadiisku tilmaamayaa eygii marka la dirayo oo diritaankii la diraayey eygii mucallamka ahaayee wax la baray magaca ilaahay lagu xusay ugaadhiina uu qabtay oo dilay haddii ey kaloo la jooga haddii aad markaa aragto xaaladda caynkaasa in ixtiyaatan iyo tawarrucan aan la cunin waayo ixtimaalku wuxuu yahay kan kalaa dhici karta inuu dilay mar hadday labaduba la wada joogaan ugaadhii adiguna ma ogid oo indhahaagii waa ka libdhay ka dilay ma ogid haddaad arkayso oyga kale inuu u yimi aad aragto laakiin ka dilay inuu kaagi yahay indhaha aad ku hayso dee xaalka noocaasa joogista uula joogay waxba baajin mayso waayo arrinka ku saabsan ixtimaalka inuu kan kala dilay baa dhici kartaa dee waxay noqonaysaa markaa mid markaa meesha ka baxday mid muntafiyo meesha ka baxday noqonaysa saas ayay noqonaysa wuxuu kaloo xadiisku tilmaamaya eygaa aad tababartay ee magaca ilaahay aad ku xustay hadduu markaa shaygii kuu qabto ama ku dhaawaco ha yeeshee nolol aad ku soo gaadho waa inaad gowracdaa oo ugaadhii miyaa gowrac laazim yahay waxaa la odhanayaa hadday maqduuru calayhi noqoto in eh, la awoodo in la gowraco waxay noqonaysaa sida xoolaha loo gowracayo kale in loo gowracayo waayna kaafi ahayn waxa halkaa lagaga ridayo ama eyga marka waxaan yani markaa eh, dhaawacay iyo wax lamidi midii inan markaa ayna kaafi ahay laakiin marba haddii markaa midi aad la gaari karto aad gawrici karto waxaa markaa waajib noqonaysaa inaad gowracdaa waajib noqonaysa hadduu intuu qabtay uu dilay oo aanu waxba ka cunin cun waay markaa adigu kuu qabtay dilistaa uu ku dilayna waxay ka dhigan tahay gowracoo kaley ka dhigan tahay shuruuddiina waa dhammaystiran tahay haddii markaa leebkii markaad ku dhufato uu kaa qarsoomay wakhtina u dhaxeeyo oo habeen ama laba ay u dhaxayso riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan saddex habeen ama laba habeen raadkii leebkaaga mooyaane ama warankii aad ku dhufatay mooyaane wax kale oo nabarana aad ku arag haddaad doonto cun waxay ku xidhan tahay calaa kulli xaal siday tahay hadduu dee fuuray xaaladda noocaasoo kale ah dee wuxuu noqonayaa markaysa markaa inuu yani waxa weye sumoobay oo darar buu markaysa waani yeelanaya markan kale lafteeda haddaanu xadkaa gaadhin heeruu markaysaga ku fuuro aanu gaadhin waxaa dhici karta qofku inuu ka khashaafo oo dee markaysaa nowcan maa uu nafsaddu sii weyda inuu cuno saas aawoodee xadiiska wuxuu sheegaya fakul in shita haddaad doonta cuno kolle wakhtiganna waxaa haddii wax ku yaro kordheen dee dabka ayaa markaysa marka ka dilaya yani jermisyada iyo waxyaalahaas haddii si fiican markaysaa loo kariyo ama loo dubo isaga ayaa markaa ka dilaya hadduu biyo ku qarqoomay isagoo dhaawaca ayuu biyaha galay dabeedna waa dhinta ma waxa dilay leebkaagii miyaa dilay mise waxa dilay qarqoonka biyaha uu ku qarqoomay haddii labada aad kala garan weydo xaaladdaana ha cunin halkan waxaa ku sugan ashaku fi shari yani waxaa weeye inuu markaa ku dhintay leebkaaga sababtiisa ayaad ka shakida marka waxaa laga dhigay waxa maanic baa laga dhigay maanic ayaa laga dhigay marka tan iyo masalada hore ee marka ey kale inuu la joogo labaduba waxaa loo dhigi karaa inay tahay ashaku fi sharti waxaa kaloo loo dhigi karaa inay tahay ida ijtamaca alxaadir waalmubiix inay kulmaan kii wax xaaraantinimaynayey iyo kii wax bannaynayey labadii hadday kulmaan yani halaba alxaadir ama hulliba alxaadir waxaa haalib noqonaya ama la haalib yeelaya ka markaa xaaraantinimaynaya ee mancinaya ayaa la haalib yeelaya marka taasna sidaas weeyaan can salim ibni cabdillaahi bni cumara can abiihi radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul cabdullahi bni cumar waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu man iqtanaa kalban ku kastoo haysta ay iqtinaag waa haysashada ilaa kalba saydin ay ugaadheed mooyaane bimacnaa ay lagu ugaadhsado mooyaane aw maashiyatin ama ay xoolaha ilaaliya mooyaane fainahu yanqusu min ajrihi kulla yowmin qiraataan fa innahu mankaas kaas haysta eyga yanqusu waxa nuqsaamaya min ajrihi ajarkiisa ka nuqsaamaya kula yowmin maalin kasta qiraataan laba qiraad baa ka nuqsaamaya bimacnaa qayb ajarkiisii ka mida laba qayboodoo ajarkiisa ka mida ka nuqsaamaya bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey qaala saalimun saalim ibnu cabdilaahi waxau yidhi waa axad alfuqahaai asabca taabiciintu ka mid ahaa fuqahadii toddobada ahayd ee madiine markaa ka fatwoon jirtay wakhtigii taabiciinta ayuu ka mid ahaa wa kaana abuu hurayrata yaquulu aw kalba xarsin saalim baa odhanaya abuu hurayra wuxuu odhan jiray wa kaana abuu hurayrata yaquulu aw kalba xarsin ey beereed mooyaane ey beer ilaaliye mooyaane oo saddex buu ka dhigi jiray kuwa la soo reebaaye man iqtanaa kalban ila kalba saydin aw maashiyatin aw kalba xarsin marka ka beerta ilaaliyo laftiisa waa ku dari jiray wa kaana saaxiba xarsin waxaanu ahaa nin beer u saaxiiba buu ahaa abu hurayra oo beer buu lahaa xadiidkan waxa uu sheegayaa ayda inaan la haysanin haddii cudurdaarka loo haysta aynay ahayn ashyaadaa la soo reebay asalku inay tahay in la mancinayo o la diidaayo haysashada eyda la haysto marka inay xaaraan tahay eyda in la haystaa kuwa la soo reebay haddaynay ahayn ayaa laga qaadanaya waayo maadaama li ajarkii baa ku nuqsaamaya waxaa ajarku ku nuqsaamaya kula yowm oo maalin kasta ajarkiisu ku nuqsaamaya waxay noqonaysaa dee waxaan u bannaanayn ayay markaa noqonaysa qiraadka waxaa loo isticmaala lacago marka waxa masar laga isticmaali jiray qiraad waa la odhan jiray fii bacdi alaxyaanna qiraadka macno ka badanna waa dhacda in loo isticmaalo kullu qiraadin misl uxud iyo yani xaggii marka janaa'ista waatii ku soo aroortay laakiin xadiiskan kuma soo aroorin marka qiraadkan xadkiisu intuu la eg yahay lama sheegin saas aawoodee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa qadar weyn oo ajarkiisa ka mida ah nuqsaamaya laakiin qadarka uu yahay laynooma carifin mid laynoo carifay ma aha oo ma garayno qadarka marka uu yahay nuqsaanta ajarkiisa nuqsaamaysa qadarka ay la eg tahay garanayno marka eygu waxa weeye waa xayawaan yani marka waxa najaaso u saaxiiba ay marka ahlucilmiga yani waxa weeye qaybo ka mida ah ay qabaan in waxa weeye ama ahlucilmiga marka waxaweyn yani e, taa'ifo weyn oo ka mida ah ay qabaan in cayntiisuba nijaaso tahay ay ka mid yihiin madhab shaaficiya caynta marka waxa eyguba inay nijaaso tahay waliba najaasadiisuna ay tahay muqallada daa'ifo culamada ka mida ah waxay leeyihiin macnaha marka la u maydha toddobada mid ciidda tahay macno najaase ma ahe tacabudun baa looga jeedaa laakiin wejigaasi daahir maaha sida marka waxaa fiicani waa in marka laga tilmaamayo najaasanimada in loo maydhaayo najaasadiisuna waa najaasa muqallada waa najaase aad loo adkeeyey ya idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum hadduu marka waxa ku dhareeriyo eygu weel midkiin markaa u sugnaaday toddoba goor maydha yani waxa ixdaahunna bituraab oo toddobadaa goor midkood ay tahay ciid inaa ku cidaadaysaan ku maydhaysaan riwaayada muslim saxiixa kusoo soo waxay sheegaysaa wacafiruuhu ahaaminata bituraab marka sideedaad waxaa ku cidaadaan ciid ku cidaada marka eygi maadaama uu sidaas yahay weliba ayna soo aroortay in waxaweye malaa'igta inay soo dhowaato oo marka waxa guriga timaado ama wax la mida inay u diidaayo oo nabigu uu sheegay calayhi asalaatu wasalaam malaa'igtu ma soo gasho guri uu ku sugan yahay ey ku sugan yahay ama sawir yaallo malaa'igta la yidhi ma soo gelayaanna waxaa loo jeeda malaa'ikaturaxmaa loo jeeda ama malaa'igta addoommada camalkooda qoraysaa badanka culammadu waxay leeyihin ka faaruqi maayaan ilaaba ilaa waa inay soo gelayaan iyagu laakiin nooc khaasa in looga jeedo malaa'igta ka mid ah oo laga tilmaamayo raxma ayay badanka culammadu markaa u badiyaan badanka culammadu saasay markaa u badiyaan marka waxaa laga soo reebay eyga la diidaayo haysashadiisa eyga manfacada leh manfaco shareecadu bannanaysay leh waa ey markaa lagu ugaadhsado ama xoolaha ilaaliya ama beerta ilaaliya saddexdaa mid ahaan hadduu yahay waa la haysan karaa xadiiskaana u daliila cabdulaahi bni cumar aw kalba xarsin inaanu xasuusnayn aanu markaa taas eh, qaybin waxba yeeli mayse waayo man xafida xujatun calaa man lam yaxfad man calima xujatun calaa man lam yaclam kii garanayey ama kii xafiday baa xujo ku ah kaan xafidin e aan isagu qaban marka waxay noqonaysaa ziyaadada in la aqbalo la qaato markuu saalim ibnu cabdilaahi leeyahay wa kaana saaxiba xarsin wuxuu tilmaamayaa baahida uu baahan yahay dadaalka uu ku dadaalayo yani waxa weye isagu waa qaybay waayo ruuxa marka loo sheego arrin isaga khuseeyo marka loo sheego siduu u qabanayo lama mid ahaa arrinka aan isaga khusayn arrinu camal ahaan marka u baahan yahay oo ku dhex jiro haddii loo sheego yakuunu axfada min hayri wuxuu noqonayaa mid marka uga xifdi badan oo uga qabasho badan dadka kale marka wuxuu u jeedaa yani waxa weeye isaga ayaa si fiican u qabtay waayo xaajo gaaruu u qabay wa kaana saaxiba xarsin yani saasuu u sheegay saas ayuu tilmaamay marka waxyaalaha loo diidaayo in loo haysto waxaa ka mida mafaasidda ku jirta eyda ayaa loo diidaya in loo haysto waxaa ka mida argagaxa dadka ay argagax gelinayaan baa ka mida malaa'igtu inayna soo gelayn baa ka mida najaasaad marka inay koobsanayaan najaasa muqallada ayaa markaysa waxaa ka mida marka ashyaa badanoo mutacadida ayay iyaga ku kulmaya adif ilaa dalika shayaadiintu inay ku soo dhowaanayso meeshaas waayo xadiis waxaa ku soo arooray tilmaamaya ida samictum siyaax diyaka fasalu llaha min fadli yacni marka diigagu cida ay ciyayaan haddii aad maqashaan ilaahay fadligiisa weydiista fa innahaa ra'at malakan waayo waxay aragtay malak waida samictum haddaad maqashaan dameerka cidiisa riwaayo kalena ay sheegayso eyga cidiisa haddaad maqashaan ilaahay ka magan gala shaytaanka yacni sharkiisa ka magan gala marka yani nooc marka halkaas yani shayaatiinta araggooda inay marka arkayaan lafteedu waxay tilmaamaysaa dee in wax ku jiraan marka calaa kulli xaal umuuro ku sugan daraaddeed baa saa loogu diiday ashyaadan la soo reebay wax kaloo la ilxaaqinaya ma jiraan mise waa intaa keliya lagu kaaftoomaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen manfaco kastoo bannaan baa loo haysan karaa marka ashyaadan iyo ashyaada kale la midka ah amaba ka sii awlaysan waa loo haysan karaa masalan hadda waxa weeye eyda waxyaalaha loo adeegsado waxaa ka mida waxyaalaha mukhadiraadka in lagu baadho xashiishadaha iyo beladaasoo kale ayaa markaysa markaa lagu baaraa yani mujrimiinta ayaa markaysa lagu raadiyaa cidda markaysa marka n samaysay yani waxa weye ama dil ama wax la mida in waxa weye meeshii marka wa la keeno qofka markaysa n aahaartiisii wax ka mida hadday marka uriyaan inay marka raadinayaan meeshuu marka maray hataa meel kastoo laamiyo hadduu markaysa maray inay ka raadinayaanoo sidii u raacayaan yani waxyaalaha noocaas ah marka ashyaadaas waa ashyaa ka awleysan bay yidhaahdeen ashyaadii markii hore laynagu banneeyey marka waxay noqonaysaa in iyaduna marka ay bannaanaanayso ayay noqonaysaa culamada mucaasiriintana bacdi ka mid waa fatwoodeen yani eyda saasoo kale loo isticmaalaya loo adeegsanayaa inay bannaan tahay marka way fatwoodeen ahlucilmiga qaarkood ayaa markaa fatwooday marka taasna sidaas weeye ama caadaadka gaalada ee iska ku dareertay inay iska haystaan eyda had yo jeera iska wataan ay iska dhex galaan caadaadka caynkaasi waa caadaad xun oo waxa weeye shareecada khilaafsan gaaladii in la shabahaa ma bannaano caadaadkoodiio kale la yimaadaa mid bannaan ma aha marka tan noocaasoo kalea waa in la iska jiraa oo laga fogaadaa yani dadkiina cibaadaadkii dee waxa weeye waa ka najaasaynayaa marka waxa weye taas aawadeed in aad iyo aad laysaga ilaaliyaa waciidadana saas bay u jiraan ku soo arooray mawduucan yani saas u jiraan can raafic bni khadiija radia allahu canhu qaala kuna maca rasuuli sala allahu alay wasalam bidilxulayfati min tihaama raafic ibnu khadiij waxau yidhi kunaa waxaanu ahaan jirray maca rasuuli sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi la jirkiisa bidilxulayfati yani dilxulayfe ayaanu markaa ku sugnayn aanu rasuulka la jirkiisa ku ahayn aanu ku sugnayn min tihaama oo tihaamo ka mida fa asaaba annaasa juucun dadkii waxaa haleelay gaajo gaaja haleeshay fa asaabuu ibilan wa hanaman waxay asiibeen oo bimacnaa heleen geel iyo adhay fa asaabuu ibilan geel gaaladii leeyihiin bay heleen wa hanaman iyo adhi gaaladii leeyihiin wa kaana anabiyu sala allahu aleyh wasalam fii ukhrayaati alqowm nebiguna wuxuu ahaa calayhi asalaatu wasalaam yacnii ciidanka xagga ugu dambaysa mid ku sugan buu ahaa oo waxa weye inuu dabada iska soo raaciyo oo ka taagta daran ama kaan aadka u dheeraynayn ama wax la mida u ogaado ayuu markaa u dambaynayay nebigu calayhi asalaatu wasalaam facajiluu waa degdegeen wadabaxuu waa gowraceen wa nasabu lquduur waxay markaa dhidbeen bimacnaa weeye rakibeen dheriyadii dheryadii bay dhagxanta saareen dhardhaarada saareen oo sidaa markaa u dul saareen oo u dhidbeen fa amara nabiyu sala allahu aleyh wasalam bilquduuri fa ukfi'at markaasaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu amray bilquduuri ay biikfaa'i alquduur dheryaha in la afrogo oo waxa ku jira la qubo ayuu amray fa ukfi'at markaasaa waxa weeye markaa la afrogay uma qasama dabeedna waa qaybiyey yani haniimadii oo aan la qaybin baa wax laga qashay yani saasuu yidhi quba uma qasama intaa dabadeed buu qaybiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam facadala wuxuu u dhigay oo mid u dhiganta ka yeelay casharata min alghanami bibaciir yacni toban adriyo kasta tulud geela mid u dhigantu ka yeelay yani markuu qaybinayey wuxuu ka yeelay inay isu beegtoonto tulud geela iyo toban fa nadda minha baciir waxaa ka cararay tulud baa ka carartay baciir hadda waxaa caan noqotay in la yidhaahdo waa awrka laakiin kutubaha luqada ee asalkii waxay sheegaan baciir in la yidhaahdo tuludda la yidhahdo neef geela un naaqatan kaanat aw jamala ama awr ha noqoto ama hal ha noqoto fanadda minha baciir tulud baa ka carartay fa talabuuh way dooneenoo waa raadiyeen fa acyaahum waa cagsi geliyey inay soo qabtaan waa qaban kari waayeen mid cagsi geliya ay qaban kari waayaan buu noqday wa kaana fi lqawmi khaylun yasiira waxaana ragga ku sugnaa yani waxaa ku sugnaa khaylun fardo yasiiratun yar fardo badan maanu wadan manaa wuxuu tilmaamaya haddii fardo badan aanu wadanno intaanu fardaha ku erinno ayaanu gees walba kaga celin lahayn oo ku koobaabi lahayn ama marka aanu ku daalin lahayn markuu daalo dabeedna aanu qaban lahayn marka fardihiina waa nagu yaraayeen fa ahwaa rajulun minhum bisahmin markaasaa nin ka midii ah wuxuu ku tuuray ku rideeyey leeb fa xabasahu allah markaasaa ilaahay xabisay yani sababtii markaa leebkaas ayuu ku xabisay fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaau wasalaam ina lihaadihi albahaa'imi ee xoolahan mayeedhaankaa waxaa u sugnaaday awaabida ka awaabidi waxshi qaar carara oo baxsada ayaa ka mid a ka awaabidi lwaxshi awaabiddaasoo la mid a ee duur joogta cararaysa yacni sida ugaadha u cararto waa inay dad markaa ugu joogaynin ay u firdhato markay markaa dadba aragto qaar sidaa u firdhadaa xoolaha ka mid a famaa nadda calaykum minha kii idinka cararo idinka baxsadaa oo xoolaha ka mida minha ay min albahaa'im fasnacuu bihi haakada sidaa ku sameeya qaala wuxuu idhi qultu waxaan ihi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow innanaa nalqa alcaduwa hadan annagu berri waxaanu la kulmaynaa cadowgii baannu la kulmaynaa nalqa alcaduwa waxaanu la kulmaynaa cadowgii hadan berri ayaanu la kulmaynaa walaysat macanaa mudan la jirkayagana midiye ma ahaan mudan waa jamcu mudyah mudyah waa midida mudanna waa amcigii waa jamcii midiyana ma haysanno oo nama weheliyaan wax midiye ahi afa nadbaxu bilqasab wax ma ku gowracnaa qasabka yani waxa weeye balkaas ama qasabkaas wax ma ku gowracnaa yani waxa weeye balkaasoo kale wax ma ku gowracnaa manaa qorye iyo wax la mida lagu gowracaya qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaau wasalaam maa anhara addama wixii dhiigga markaa waxaan yani daadiyo oo dhiiggii yani soo daaya wixii dhiiggii soo daaya oo dhiigga daadiya wadukira smuullaahi calayhi magaca ilaahayna lagu xuso fakuluuh cuna shayga marka la gowracayo waa in waxa weeye dhiiggii waxaasi u soo daynayaa gowrac hadday tahayna dee mawdica mucayankaabaa laga gowracaya oo waxa weeye yani ima adabxu wa ima anaxru waana in markaa dee hunguriyadan la gooyaa afar baana dee markaa waxaw meesha laba hunguri iyo laba halbowlo oo waaweyn yani marka ayaa ku yaalla kamaalku waxay tahay afartaba in la jaro hunguriga cad iyo hunguriga madow bimacnaa hunguriga ka neeftu marayso iyo ka waxa la cunayo waxa la cabaya marayaan labadaba in la jaro labada halbowle u dhowna culamada qaarkoodna waxay leeyihiin haddii waxaweeye labada hunguri la jaro waa kifaaya oo waxaweye waa gawrici waa dhammaystiriye gawrici waa dhammaystiriye marka shayga la awoodaayo waa in halkaas meesha laga gowracaya ay tahay allabbah waana in marka waxa dhiiggii soo daynayaa dhiiggii waa inuu soo daynaya waxaa lagu gowracaya wax kastoo dhiigga soo daynaya dhagax ha noqdo midi ha noqdo qori ha noqdo yani waxaweeye waa bannaanta layse sinna waadufra waxaa laga reebayaa istisnaa macnuhu u dhacayaaye yacni iligga iyo ciddida iyaga waxba laguma gowracayo yani iyaga waa laga reebaya ma anhara ayaa laga reebay waxaa dhiigga daadiya wadukira smullaahi calayhi fakuluuh layse sinna waadufra oo waxaa dhiigga daadiya aanu ahayn yani iligna aanu ahayn ciddina aanu ahayn ciddina aanu ahayn marka waxay noqonaysaa in laga soo reebay labadaas wa sauxaddiukum can dalik nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam kaa waa idinka warramaya ama sinnu iliga miyaa fa cadmun waa laf marka waxaa ka soo baxaysa wax alla wixii laf ah waxbaha ku gowricina ila cilladii waxaa laga dhigay inuu markiisaa laf yahay wa ama adufru ciddada miyaa fa muda alxabasha waa midiyihii xabashida weeye xabashiduna markaa gaalay ahayd marka de hadday gaaladii wax ku gowracdaan idinkuna waxbaa ku gowricinaa looga jeeda xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskuna masaa'il ahaan waxyaalaha uu faa'iideynaya xadiiska waxaa ka mida ee lagala baxaayo khanaa'imta ama khaniimooyinka haddii aan la qaybin inaan markaa la isticmaalin waxaa laga reebaa mas'alo oo adilo kale ku soo aroortay oo ku saabsan waxyaalaha raashinka ah inta la jooga bilaadulxarbiga markii waxa weeye dhulkii gaalada la joogo gaaladii lala jihaadayey waddankoodii inta la joogo iyo beledkoodii wixii cunto ah waa la cuni karaa ama cunto bisil ama wax la mida ama khudrado iyo waxyaalla yani simaaroo kala taalla waxyaalaha caynkaase marka waxa nafta ruuxu uu ku qabanayo ama waxa uu cunayo iyada markaa xaraj kuma sugna adilana ku soo aroortay qaarkood cidda lala dagaalamaya haddii ay tahay ahlu kitaab ahlu kitaabku waxay gowracaan waa la xalaaleeyey mooyaane wax la ogaaday in waxaweeye ay u gowraceen si markaa shareecadoodii khilaafsan masalan oo kale haddii waxa weeye aynay gowricinba ay tahay waxa weye inay bakhtiga cunaan gaaladaasi ay dee khilaafeen sidii kitaabkoodii ku sugnayd ma aha inay xalaal noqonayso haddii shareecadoodii si khilaafsan ay u gowracaan way gowraceen laakiin shareecadoodii si khilaafsan bay u gowraceen masalan oo kale waxay ku gowraceen magaca masiix dee shareecadooduna ma bannaynayn in magaca masiix wax lagu gowraco taasoo kale culammadu waa isku khilaafaan oo khilaaf baa ku jira ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen may ka reebi mayno marba hadduu ilaahay xalaaleeyey waxay gowracaan taa lafteedu kama hadhayso laakiin saxiixu waxay tahay wixii ay ku gowraceen magaca masiix oo kale dee si shareecadoodii waafaqsan umay marka dacaamkoodii maaha wa acaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum marka acaamkoodii ma noqonaayo haddaanu shareecadoodi waafaqsanayn shareecadoodu inay bannaynaysay waxaa magaca masiix lagu gowracaana ma suuragal aha sidaas aawadeed waxyaalahaas iyagu xaaraan bay noqonayaan marka saddex suuraa ka suuragal ah inay u gowraceen si shareecadoodii waafaqsan oo la og yahay oo waxyaalahay gowracaan markaa xalaal weeye inaan la ogeyn siday ku gowraceen sharcigooda miyay waafaqsan tahay mise ma waafaqsanaa oo taasna waxa weeye alaslu maa kaan calaa maa kaan oo waa inay xalaal tahay suurada saddexaad waa suurada khilaaf ku jiro marka iyadana waxa saxiixa inay xalaal tahay marka calaa kulli xaal waxyaalaha caynkaasi cuntooyinka ah ama tacaamkooda ha noqoto ama simaarta iyo waxyaalaha kale markaysaga ha noqoto iyo ashyaada la midka ah bilaadulxarbiga inta la joogo Eh, waa la cuni karaa mujaahidiinta iyadaan weli qismadii la gaarin baa la cuni karaa waa rukso loo baneeyey waxa haddaba loogu diiday tan waa maxay eh, tan waxaa markaa loogu diiday culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga soo baxay xadkii bilaadulxarbiga waxa la soo galay bilaadulislaam mar haddii bilaadulislaam lasoo galayna eh, cuntadii inay cunaan oo hanaaimta ay ka cunaan waxyaalahay soo furteen ay ka cunaan uma bannaanaanayso way ka hadhaysaa marka sababta loogu diiday waa taa culamada qaarkoodna waxay leeyiin maya qismala'aantaa loogu diiday aqwaal baa meeshan ku sugan aqwaal ayaa ku sugan markanna waxaan la afrogaya waa maxay bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen in looga jeedo maraqii baa laga qubay tacsiir ahaan laakiin hilibkii waa loo daayey oo hilibkii lagama qubin taasna nadar baa ku suganoo waxaa soo arooray xadiiska uu soo wariyey abu daawuud oo culamada qaarkoodna ay quweynayaan oo sheegaya marka waxa maraqa iyo hilibkaba ilaa fogay can rajuli min alansaari qaala asaabat innaasa xaajatun shadiidatun wajahdun faasaabuu hanaman faintahabuuha faina quduurana latagli biha id jaءa rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wasalam calى farasih faakfa'a quduurana biqawsih uma jacala yarmulu allaxmu biاturaab uma qaala ina nuhbata laysat biaxalla min almeyta marka xadiiskaasi waxa uu ku tusinayaa hilibkii laftiisa in la qubay baa xadiiska laftiisa ku tusinaya calaa kulli xaal xadiiskan waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida khanaa'imta intaan la qaybin inaan waxa weeye markaa lagu takri falin qadarkaa yaree markaa daarulxarbiga inta lagu jiro waxa laga cunayo ama wax bisil ama wax la mida ama cunto iska diyaarsan ah taas iyada markaa dhibi kuma sugnaa waxyaalaha laga qaadanaya kale waxaa ka mid a in waxa weeye tacziir eh, in la sameeyo oo xaakimku marka uu sameeyo tacziir maali ah lafteeda culamada qaarkood baa ka daliishaday taasina waxa weye iyaduna waxyaalaha lagala baxayo ayay ka mid waxyaalaha laga daliishanaya waxaa ka mid a wax kastoo wax lagu gowraco oo dhiiggii daadinaya magaca ilaahayna lagu xusay inay xalaal noqonayso marka laga reebo wixii lafa ah ama wixii ciddiye ah waxaa kaloo laga qaadanayaa lafaha iyo ciddiyaha in wax lagu gowracaa inaanay bannaanayn ayaa laga qaadanaya sababta marka waxaa loo diidayaa ciddiyaha in wax lagu gowracaana waxay tahay waa inay tahay dad gaale ah waxay wax ku gowracaan marka tashabuh bilkufaar ayaa la diidayaa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum dee qole isu ekaysiya iyagu ka mid yahay laysa mina man tashabbaha bihayrina marka cilladu waa si aan gaalada loo shabihin oo laysugu ekaysiin lafaha maxaa loo diidayaa iligii waxaa ku gowricinaa la yidhi waayo waa laf halkaa waxaa ka soo baxaysa laf oo dhan waxbaa ku gowricinaa bicumuumi alcilla cilladu inay caam tahay daraaddeed haddaba markaa xukumka haddaba ka imanaya cillada in la caam yeelo oo inaan lafaba wax lagu gowricin maxay tahay markaa waxa u sabab waxa u sababtay waxa weeyaan sida ku soo aroortay xadiis markaa ku soo aroortay ayaa wuxuu sheegayaa in eh, dadka jinka islaama ayaa lafihii waxa loo huwinayaa loo saarayaa hilib markay nebiga ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam maxaan cunnaa wuxuu ku yidhi laf kasta yacni neef kastaoo la gowracay oo magaca ilaahay lagu xusay lafihiisa markay insigu ka cunaan hilibkooda ayaa idinkana waxaa laydin saarayaa hilib baa laydin saaraya waxyaalaha xadiisku ku tusinayo ee lagala baxayo waxaa ka mida haddii xoolihii markaa qaarkood ay cararaan oo la gaari kari waayo gowracii la gowracayo inuu dhacayo oo sidii ugaadha in loo dilo ay noqonayso yani leebka lagu rido ama xabadda lagu rido bisimka ilaahay loo qabto marka lagu ridayo haddii nolol aan lagu gaadinoo sidaa ku dhintaan markii hore la qaban kari waayey waxay noqonayaan inay xalaal yihiin haddii nolol markaa lagu gaadho oo wixii lagu dhuftay ay xabiseen nololna lagu gaadho markaasaa la gowracayaa ma noqonayso in laha iska daaya haddaba sidiisaa ku dhintee iyadoo la gowrici karayo waxay noqonaysaa haddii markaa gawricii dib laga awooday yacnii inay laazim noqonayso ilaaba ilaa in la gowraco hata dee ugaadhaa ku soo aragnay saas haddii waxa weeye markaa leeb lagu dhufto ama wax la mida ama eygi marka waxaan u dhaawaco yani mucalamka ah ee marka la tababarayo loo diray magaca ilahay lagu xusay haddii nolol lagu gaadho in la gowracayo tanna waa saasoo kale wey waxaa ka mida waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa wax lagu gowracaya inaynay shardi ahayn inay midi noqoto ee shay kasta oo dhiiggii daadinaya in wax lagu gowrici karo marka laga reebo lafaha iyo ciddiyaha yani labadaa marka laga reebo baab aladaxi udxiyooyinku u baab yahay can anas bni malikin radia allaahu canhu qaala daxa nabiyu sala allahu alay wasalam bikabshayni amlaxayni aqranayn anas ibnu maalik waxa uu yidhi daxa anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waa udxaystay waa ulxaystay bimacnaa maalintii ciidunaxriga ayuu markaa waxaweye udxa qalay bikabshayni laba wan oo waaweyn oo sannadii saddexaad gelaya ayuu ku udxaystay oo amlaxayni oo cadcad ama caddaan iyo madow isugu jira bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen amlaxa waxa weeye waa kabayaadka khaaliska ah ee caddaan keliya ahaaday caddaan keliya ahaaday culamada qaar baa saa maray bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya amlaxa waxaa loo jeedaa waa ka madowga iyo caddaanku isugu jiro waana sida markaa sheikhu uu markaa marayo waa yahay wuxuu ku udaxaystay bikabshayni laba wan labada wanoo amlaxayni cadcad ama caddaan iyo madow isugu jira aqranayni oo geesa leh labaduba geesay lahaayeen dabaxahumaa nebigu sala allahu aleyh wasalam labadaba waa gowracay waa bireeyey biyadihi gacantiisa ayuu ku bireeyey yani waxaa loo jeedaa midida gacantiisa uu ku haysto ayuu markaa ku bireeyey gowraca gacantiisu u adeegsaday laakiin koleyba aaladu ku hayo ayuu ku gowracay gacanta aaladu ku hayo ku gowracay wa samaa nebigu waa magacaabay ilaahay wa kabara waana takbiirta wa bismi illaahi allaahu akbar ayuu yidhi wa wadaca wuxuu dhigay rijlahu adinkiisa calaa sifaaxihimaa yacnii qoorta labada wan dhinacyadooduu dhigay wa wadaca rijlahu addinkiisa ayuu saaray yani waxaa loo jeeda addinka midig calaa sifaaxihima labada qoorood ee wananku ay leeyihiin dhinacyadoodu saaray si ayna markaa u carcaranin ayuu saaray bimacnaa saasoo kale u qabanaya macasha yacni halkan marka waxa weeye dhinaca ayuu adinka ka saaraya halkanna wuxuu kaga hayaa macashii ayuu gacanta kale ku hayaa gacanta bidix dabeedna markaasuu yani biraynaya markaas odhanaya markaa bismi illaahi wallaahu akbar dabeedna markaasuu marinaya bukhaari iyo muslim baa soo wariyey alamlaxu alaqaru waa ka dharan baa la yidhaahdaa yani cad wa huwa aladii fiihi sawaadun wa bayaad waa ka uu ku sugan yahay madow iyo caddaan isku jiraa uu ku sugan yahay xadiidkani wuxuu ku tusinayaa udxiyadu ku tusinayaa yowmu naxriga in la udxaysto waa arrin markaa mashruuca weeye asalka udxiyaduna waxay ku sugan tahay sida laga deliishaday qur'aanka qur'aankay ku sugan tahay fasalli lirabbika wanxar sunnada nebigana sal allahu aley wasalam waa ku sugantaho xadiiskan iyo axaadiis kaleba waa ku tusinayaan muslimiintuna waa ku ijmaaceen inay udxiyadu mashruuc tahay waa ku ijmaaceen marka nebigu sala allahu aley wasalam udxiyadaas ayuu la yimi marka isagaana bireeyey oo gowracay waxaa laga qaadanayaa in la udxaystaa owlxa la naxriga inay tahay mid mashruuca oo fiican marka inay tahay culammaduna waxay yidhaahdeen yani aad bay u fadli badan badantahy bay yidhaahdeen waxayna isku hayaan culammadu ma waajibba mise waa sunne ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan inay waajibba tahay culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waa sunne marka in la udxaystaa saas iyadaa ayay culammada qaarkoodna ay yidhaahdeen marka ruuxu udxaysanayo oo uu ku tala galay inuu udxaysto waxaa soo arooray xadiis sheegaya ruuxa doonaya inuu udxaystaa bisha dulxija markay soo gasho hadduu doonaayo ruuxu inuu udxaysto yaanu waxba ka qabanin timihiisa iyo ciddiyihiisa wax iska daayo markaa sidooda inay ahaadaan yaanu ciddiyaha iska jarin yaanu markaa timahana waxba ka goyin aanu gaabsan aanu xiirin timaha yani waxaweeye timahaasi ha ahaadaan timaha sare ama timaha hoose kay doonaan ha noqdaane in waxbaba laga gooyo waa inuu iska ilaaliya hadduu ku talagala inuu udxaysto marka taasna xadiis saxiixa ku sugan baa ku soo arooray marka taasna waxa weye arrin mashruuca weeye oo ay ku soo aroortay axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam ay ku soo aroortay weeyaan waxyaalaha kale xadiiskani ku tusinaya waxaa ka mid a marka neefkii la gowracayo inuu waxa weeye markaa shakhsiga gowracayaa inuu markaa adinkana markaa ka saari karo halkan yani garabkiisa ku beegan ama markaa qoorta dhinaceeda halkaas inuu ka saari karo oo sidaa inuu u qabtaa inay tahay markaa waxa mid fiican ayaa laga qaadanaya waxaan looga jeeda waa si aanu markaa laftiba haysa yani si aanu isu rogrogin aanu markaysa markaa aad yani markaa aanu taas u boodboodin ama isu rogrogin ayaa markaa waxa ku caabinaya halkana adinka uu yaro saarayaa uu ku qabanayaa halkana uu ku hayaa gacantii kalena uu ku hayaa yani madaxiisa uu ku hayaa ama macashiisa uu ku hayaa iyo wax lamida aaladda ah. lagu gowracayo culammadu waxay yidhaahdeen marka neefba la gowracayo noocu doonaha noqdee waa inay noqotaa shay af badan waa inuu noqdaa waliyuxidda shafratahu waliyurix dabiixatahu sida xadiiskii nebiga sala allahu alay wasalam ku soo aroortay yacni midida uu ku gowracayo afkeeda ha soofeeyo oo mid soofaysanna ha noqoto saawiraan waxba karayn oo nafta ku silcinaysa waa inaynu noqon saawiraan waxba karayn oo nafta ku silcinaysa waa inaynay noqon ee waa in la soofeeyaa shay oo mididiio afweyn markaa dabeedna mar keliya la marya walyurix dabiixatahu neefka uu gowracayo ha u raaxeeyo naftii inuu ku dhibo ku silciyo ma aha hadduu xataa wax badan gowracayo inuu isku hur hurgowraco maaha ya oo iyagoo markaa xoolihii kale ay arkayaan hortooda ha ku biraynin waayo way naxayaan waa argagaxayaan yani waxa wey noqonaysaa ta noocaasi mid dhibaato ku ah saas aawood waatay xadiiska ku soo aroortay ad turiidu an tumiitaha mawtaad war waxaad doonaysaa dhowr geeriyood inaad disho miyaad doonaysaa marka waxaa fiican in la kala qariyo waan laysku horbirayn waan midida lagu hor lisan ya yani waxa weye ta noocaasoo kale waa in la samay waa inaan laysku horbirayn mididana lagu horlisan lisan waayo mid waliba yani dhib bay ku tahay marka ixsaankii waxaa ka mid a in loo raaxeeyo kollayba waad qalaysaaye dee E, gaajaysii oo haraad iyo gaajo markaysa markaa waxaan yani u daa ma waa inaan markaa la dhibin yani waxa weeyaan hadday tahay biyaha iyo hadday tahay yani calafka kaleba waa inaan markaa waxaan yani laga ilaalin iyagoo ay iska cunayaan oo yani iska baraadla' yihiin mar keliya in la bireeyaa fiican yani laga gaadhsiiyo adhiga marka la gowracayo waxaa sunno ah in marka la jiifiyo ayaa sunno ah geesta bidix baana loo jiifinaya yani haddii geesta midig loo jiifiyo dee waxa weeye gacantii baan xoogaa ayna u toosnayn marka waxaa la doonayaa geesta bidix inta loo jiifiyo in markaa dabeedna si degdega loo gowraco yani saasoo kale ayaa la rabaa udxada marka la qalo waa inuu wax ka midana sadaqadaystaa wax ka midana u cunaa waxayna culammadu yidhaahdeen saddex qaybood buu qaybinayaa qayb waa sadaqadaysanaya qaybna waa hadiyeynayaa qaybna waa cunaya hadduu laakiin sidaasi ka duwan sameeyo oo badanka uu cuno yani saasoo kale u sameeyo amaba markaa badanka uu hadiyeeyo waxba dhibi kuma sugna bay yidhaahdeen culammadu halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk